iyo sida looga baahanyay dadka muslimiintii inay eh, ay fiiro gaara ay ku eegaan oo ay siiyaan fiiro gaara salaadani dad badani ay ka wahsanayaan amaba sidii ilaahay subxaana wa tacaala u amray aan loo gudanayn khaasatan ragga oo ah in salaada subax masaajidada lagu tukado waxaan jecelahay inaan wax ka tilmaamo awalan wa kulli shay salaada oo ah ruknigii labaad ee diinta islaamka yani bisifatin caama yani bishaklin caam salaadu ayuha alkhawat shantan salaadood ee ilaahay subxaana wa tacaala inugu waajibiyey waa ruknigii labaad ee islaamnimada weeyaan waxaa ku soo arooray aayado qur'aana ah iyo axaadiid nebiga sala allahu alayhi wasalam ku sugan waxaan ujeedaa nebiga sala allahu alay wasalam ka sugan aayadahaasi qur'aanka ah waxaa ka mid ah qowlka ilaahay subxaanahu wa wa aqiimu asalaata wa aatu zakaata warkacuu maca araakiciin waxaa ka mid ah qowlka ilaahay subxaanahu wa ee ah xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa waqumuu lilahi qaanitiin xaafiduu xifdiya cala asalawaati salaadaha wada xifdiya oo shanta salaadood ee ahamiyadda iyo fiirada ay leeyihiin siiya oo ooga xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa sida nebigu sala allahu alay slam xadiiska ku sheegay binasi xadiisi rasuuli llahi sal ll ly slam waa salaada casar weeyaan hada huwa saxiixu waraajixu min aqwaali ahli اlcilmi aayaddaasina waxay noo tilmaamaysaa ayuha khol akhawaat ahamiyadda ay shanta salaadood ay leeyihiin oo ilahi subxana wa tacala ina amraayo in la xafido xaafiduu cala asalawaati wasalaati اlwusطaa wa qumuu lilahi qaanitiin ayuha اlkhwa walakhawaat waxaa iina kaloo ka mid ah aayadaha tilmaamaya yacni ahamiyadda ay salaadahani leeyihiin qowlka ilaahay jala wacala uu yidhi wastaciinuu biالصabri wالصalaaة wainaha lakabiiraة ila clى اlkhaashiciin kaalmaysta biالصabri wالصalaaة sabirka iyo salaada kaalmaysta wainaha lakabiiraة ila clى اlkhaashiciin laakiin salaadu waa ay ku adag tahay oo way ku culus tahay ila cala alkhaashiciin kuwa ilaahay subxana wa tacala u khushuuca mooyaane kolka ayuha alikhwa alakhawaat kitaabka ilahay waxaa ka buuxa aayada ilaahay ina amraayo in la tukado tilmaamaya ahamiyadda ay salaadu leedahay nebiguna sala allahu caleyh wasalam ayuha alikhwa axaadiis badan ayuu kaga hadlay eh, ahamiyadda ay salaadu ay leedahay waxaa ka mid a ah xadiiska cabdillaahi eh, ibni cumar radi allahu tacaala canhu alxadiisu fi saxiixayn inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuulu ullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان bunya alislaamu calaa hamsin islaamnimada waxaa lagu dullisay shan rukni baa lagu dullisay sheegnaa shantaa rukni inaad ilaaliso ood ka soo baxda ayaa lagaaga baahanyay haddii kalese islaamnimadaada way kala dhimantay bunya alislaamu calaa hamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxamedan rasuulullah waa ruknigii ugu horreeyey waa shahaadateynka weeyaan wa waiqaami asalaati in salaada la oogo wa iitaa'i azakaati zakada in la bixiyo wa xaji ilbeyti xajka in la guto wa sowmi ramadaan iyo in soonka ramadaan la soomo bunya alislaamu calaa hamsin wasaa weeyaan oo ay ugu horayso shahaadada waxaa kaloo ka mida xadiiska cabdillaahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu xadiisu fi saxiixayn inuu yidhi saaltu cabdillaahi baa yidhi sa'altu nabiya sala allahu alayhi wasalam ayu lcamali axabu ila allahi tacaala ayu lcamali axabu ila allahi tacaala acmaasha ilaahay xaggii tee baa loogu jecel yahay ayu lcamali axabu ila allahi tacaala nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu ugu jawaabay oo uu yidhi asalaatu calaa waqtiha asalaatu calaa waqtihaa salaada oo waqtigeega muxadadkaa la tukado cabdillaahi radia allahu tacaala wuxuu weydiiyey nebiga sala allahu aleyh wasalam oo yihi uma ayu keebaa kusoo xigaa wuxuu yihi eh, eh, eh, qaala nebiy sal ly slam biru lwaalidayn labada waalid oo baari loo noqdo haddana cabdullaahi su-aashiibuu ku celiyey sala allahu alay salam wuxuu ugu jawaabay sala allahu alay wasalam aljihaadu fii marka wuxuu ugu horreysiiyey alsalaatu calaa waqtiha wuxuu ku xigsiiyey biru lwaalidayn wuxuu ku saddexeeyey aljihaadu fii sabiili illah waxay ku tilmaamaysa ayuha ikhwa inuu ilaahay subxaana wa tacaala acmaasha wuxuu ugu jecel yahay alsalaatu calaa waqtiha ah, ayu lcamali axabu ila allahi waxay taasi olso ay tilmaamaysaa oo kale in sifatu lmaxaba ilaahay subxana wa tacaala loo sugaayo oo ilaahay caza wajalla yuxibu alcamala kamaa yuxibu alcaamiliin camalka wanaagsan ilahay wuu jecel yahay subxana wa tacaala sida uu u jecel yahay alle jala wacalaa uu u jecel yahay oo kale dadka camalka wanaagsan sameeya waa sifo ilaahay subxana wa uu leeyahay oo camalka wanaagsan waa jeceli salaadii buu jeceli oo biru waalidiinkii buu jeceli oo jihaad fii sabilah buu jeceli sida xadiiska ku sugan dadka caamiliintae acmaashaasi ku quntana alla wuu jeceli markaa dadka yani salaada waqtigeega aan ka saarin xadiiska waxa lagaga fahmayaa inuu ilaahay subxana wa uu dadkaana jeceliyay yuxibu alcaamiliin wa yuxibu alcamal waxaa kaloo xadiiskan laga fahmaya sida culimadu ay tilmaameen ayuha alikhwa alakhawaat inuu ilaahay acmaasha kala jecel yahay sida addoomihiisaba ugu kala jecel yahay ilahay subxaana wa tacaala ah, xadiiskana way ka muuqataa in acmaasha uu ilaahay subxaana wa tacaala ugu jecel yahay alsalaatu calaa waqtihaa salaadu ayuha alikhwa walakhawaat saan soo sheegay waa ruknigii koowaad ee dhinaca arkaanta acmaasha bimacnaa waxaa la odhan karaa oo kale yacni shahaadateynka waxaa ku soo xiga in eh, eh, eh, asala baa kusoo xiga marka waa rukniga labaad ee islaamnimada weeyaan waa rukniga labaad ee islaamnimada bacda shahaadateyn rukni kaloo ka horreeyaa ma jiro salaadu xajka way ka horraysaa soonka way ka horraysaa sekadana way ka horraysaa salaadu ayuhal khawaad iyadoo la fuliyo oo lagu dhaqmo oo la ogaa waa iimaan iyo islaamnimo salaada oo laga tagaana waa gaalnimo ayuhal khawaad burayda radi allahu canhu ayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam ka soo wariyey inuu nebigii alle sala allahu alay wasalam yidhi alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafar xadiiska waxay kuu muujinaysaa in salaadda oo laga taga ay gaalnimo tahay salaadda oo la ogaana ay tahay islaamnimo iyo diin iyo iimaan salaadu ayuha alikhwa alakhawaad waa imtixaan uu ilaahay caza wajalla uu addoomihiisa ku imtixaamay si uu eego kooga alle subxaana wa tacaala adeecaya iyo ka alle subxaana wa tacaala intuu daacadiisa ka tago shaytaan iyo hawadiisa iyo naftiisa adeecaya ayuha alikhwa alakhawaat salaadu waa cilaaqada u dhaxaysa bayna alcabdi wa bayna rabbihi silatun bayna alcabdi wa bayna rabbihi addoonka iyo rabbigii salaada ayaa u dhaxaysa oo cilaaqo iyo sila u ah xidhiir u ah haddii siladaasi iyo cilaaqada la waayo markaa waxaa meeshii ka baxaysa cubuudiyadii iyada aawadeed lagu abuuray maqsadka noloshaadaba ahaa ilahay jalla wacala wuxu yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun waxaa meesha ka baxaysa maxabadii ilaahay subxana wa tacaala aada jeclayd kolkaasi salaada oo lagu dadaalaa waxay macnaheedu tahay iyadoo la xaqiijinayo alcubuudiya waxa ay tahay iyadoo la xaqiijinayo almaxaba waayo salaada waxa ay ay soo hilowdaa waxa ay indhahoogu ku qabowsadaan kuwa doonaya inay xaqiijiyaan cubuudiyada uu ilaahay subxana wa tacala uu ku leeyahay kuwa alle subxana wa tacaala jecel ayaa salaada xaqiijiya ayuha alikhwa walakhawaat waxaynu ognahay in qofka biniaadmiga aanu adduunyadan aanu ku waarin dhimasho ayaa dambaysa dhimashadaasi waxaa kasoo waxaa ku xigta xisaab baa xigta marka ogowna maalinta qiyaamaha waxa ugu horeeye lagaa xisaabaya waa salaada Ah, ina أwala maa yuxaasabu bihi اlcabdu ywma alqiyaama min amalihi salaatuhu xadiiska saasaa ku sugan xadiiska abu hurayra waxa ugu horeeya acmaashaada lagaa xisaabayo maalinta qiyaamuhu waa salaadaadii weeyaan dabcan taasi waxay weyaan sida eh, ibn daqiiq alciid raximah اllahu tacaala uu sheegay eh, xadiis kale ayaa jira oo cabdillaahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu soo wariyey oo uu yidhi waxa ugu horeeya maalinta qiyaamaha dadka lagu kala xukumaya waa addimaa Eh, ibnu daqiiq alciid raximah allahu tacaala waxa uu yidhi xadiiska cabdullahi bn mascuud iyo xadiiska eh, abi hurayra in wax iska hor imaantini kama dhexeeyo oo isma khilaafsana waayo xadiiska abi hurayra ee eh, ah ina awala maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama min camalihi salaatuhu waxaa loola xuquuqda uu ilaahay subxana watacaala addoonka ku leeyahay xadiiska cabdullaahi ibnu mascuud waxaa loola jeedaa xuquuqda qofka bini-aadmiga ah ay dadku ay ku leeyihiin waayo xuquuqdii waa laba nooc weeyaan xuquuqna waa xuquuq alla jala wacala uu kugu leeyahay sida salaadoo kale ka salaati ka soomi kalxaji xuquuqdaas waa xuquuq alla weeyaan xuquuqdaana maalinta qiyaamaha xaqa ugu horeeya ee lagaa warsanaayo ee lagaa xisaabayo waa salaadaada ayuha alikhwa alakhawaat yani xadiiskaasi ha loo fiirsado masaladaasi ayayna ayayna ku dhaafin markaad qabrigaaga ka soo baxdo qiyaamaha ee banka qiyaamo la taaganyey ee alla caza wajalla uu ku xisaabayo waxa ugu horeeya ee xuquuqdii alle jalla wacalaa lagu weydiinayaa waa salaadaadii walilasaf ashadiid oo wax laga murugooda weeyaan in dad badan oo muslimiin sheeganaya oo magacyo muslimiin sitaa ay maanta ay dayaceen salaadii qaarkood ay wakhtigeegii ay dib uga dhigayaan qaar shuruuddeedii arkaanteedii aanay dhammaystireen qaarna ay dayaceen boo aanay salaadba tukanayn oo waxyaabo kaloo adduunyihii ay salaaddii ay kala weyn yihiin ibn daqiiq alciid isagoo hadalkiisa wata wuxuu yidhi laakiin xadiiska cabdullaahi bni mascuud wuxuu la xidhiidhaa xuquuqda bini aadmiga ilan bini aadamigana xuquuq bay kugu leeyihiin caruurtooda xuquuq ku leh waalidkaagaa xuquuq kuu leh xaaskaagaa xuquuq kuu leh haddii haweenay tahay ninkaygibaa xuquuq ku leh jiiraankaaga ayaa xuquuq kuu leh saaxiibadaabaa xuquuq kuu leh muslimiinta kale ayaa xuquuq kuu leh dadkaad ganacsiga iyo shaqada ayd ka dhexayso ayaa xuquuq kuu leh xuquuqdaasi bini-aadmigu ay kugu leeyihiin xaqa ugu horeeya ee haddii aad galabsatay lagaa warsanaya lagaa xisaabayaa waa inaad dhiig daadisay weeyaan dhiig muslim inaad daadisay aad iska ilaaliso waad arkaysaa marka ayuha alkhawaad dhiiggan muslimka maanta la sahashaday ee sida fudud loo daadinaayo waxa weeyaan qofku waa inuu boqol jeer uu ka fikiro inta dhiig muslim uu daadin lahaa ayuhal ikhwa akhawaat marka yacni waynu odoogna waa lawada dhibanaya adduunyada lagu waari maayo laakiin nebigu sala allahu caley wasalam wuxuu inoo sheegay oo imakaba aad ogtay qof yo muslimi in acmaasha iyo xuquuqda ilaahay jala wacala uu kugu leeyey xaqa ugu horeeya maalinta qiyaamaha maalintaasi adag yowman laa yanfacu maal walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim waa maalin adag maalinta qiyaamaha ayu alkhalkhaad aabbaan ku anfaceen hooyaan ku anfaceen lacag baan ku anfaceen mansab baan ku anfaceen qabiil baan ku anfaceen reer baan ku anfaceen shahaadada jaamiciyaan ku anfaceen maalintaa qiyaamaha waxiidan fariidan ayaad rabbigaagii ku abuuray subxana wa tacaala aada soo hortaagaysaa ah, adigoo qaawan oo baaradii kugu taallo oo kabalaa sida xadiiska nabiga sala allahu aley wasalam lagu sheegay maalintaasi adag xisaab baa taalla markaa si xisaabtaasina waxa weyan xuquuqda ilahay kugu leeyay salaadaasi ayaa ugu horraysa waxaa ugu horreeya lagu weydiinaya arrintaasi ha laga fikiro ayuha alikhwa walakhawaat markaa salaadu masaladaasi weyn ayay diinta ilaahay subxana wa tacaala ay ku leedahay wainaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin wastaciinuu bisabri wasalaa wainaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin marka haddaad doonaysa inaad khaashiciinta aad ka mid noqoto waxaa lagaaga baahan yahay in ayna salaadu aanay kugu cuslaan oo anay salaadu aanay kugu noqon yacni wax ku cunaysinaya oo doonaysid inaad iska tuurto aanay kugu noqon raaxadaada iyo sacaadadaada iyo naciimkaaga dunyawiga ah waxaad ka helaysaa salaada ayaad ka helaysaa salaada noogu raaxee buu nabigu odhan jiray sala alla alay maantana qaar baa odhanaya salaada nooga raaxee oo ay culays ay ku tahay salaada ahamiyadeeda waxaa tilmaamaya ayuha alikhwa alakhawaat sida sheekh maxamed bin saalix bin cuthaymiin raximah allahu tacaala uu sheegay in salaadu dabcan waa farad kamida mida faraa'idda ilaahay waa cibaado kamida cibaadooyinka ilaahay nagu leeyahay laakiin fariidada salaadu waxa ay kaga duwan tahay faraa'idda kale sheekh maxamed raximah allahu tacaala wuxuu yidhi afar qodob ay kaga duwan tahay afar arrimood bay kaga duwan tahay afartaa arrimood ay salaadu ay kaga duwan tahay faraa'idda kale waxa weeyaan eh, faraa'idda kale sida soonka iyo xajka iyo zakada iyo wixii lamid ah allahu caza wajalla wuxuu nebigiisa ugu waajibiyey biwaasidati alwaxyi waxyi baa loo soo mariyey ah, oo soonka marka markii nebiga sal ly slm lagu waajibiyey zakada markii lagu waajibiyey xajka markii la waajibiyey faraaiddaasi ilaahay waajibiyey inagana laynu soo gaadhsiiyey allahu caza wajalla wuxuu nebiga ugu sheegay oo ugu soo tabiyey biwaasitati alwaxyi laakiin salaada ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nebiga ugu ugu waajibiyey oo ugu tabiyey waa la hadal uu ilaahay jala wacalaa uu nebigiisa sala allahu caleyh wasalam ula hadlay bimacnaa si toosa biduuni waasita ayuu ilaahay subxana wa tacaala nebigiisa salaada ugu sheegay waajibnimada ay isagii ummadiisaba ay waajibka ugu tahay oo ilaahay baa kula hadlay taasina waxay tilmaamaysaa ayuha alikhwa alakhawaat sida culimmadu ay sheegeen wa maa qararahu fadiilatu sheekh maxamed salix bn cuthaymin raximah allahu tacaala in nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ilaahay uu ku sharfay oo ilaahay uu ku karaameeyey inuu ilaahay uu la hadlay nebi maxamed sal lla slam markaa nebigu ilaahay baa la hadlay hadalkii ilaahayna subxaana wa tacaala nebigu sala allahu aley wasalam wuu maqlay waxa aynu halkaa ka arkaynaa dadka qaarkood maqaalad iyo hadal aan qumanayn oon sax ahayn oo yidhaahdaan waxay ku odhanayaan nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam waa xabiib raxmaan laakiin ibraahim calayhi salaam waa khaliil raxmaan muusena waa kaliimullah oo saasay u kala qaybinayaan ibraahimna waa khaliilkii raxmaanka nebi maxamedna sala allahu alay slam waa xabiibkii waa ku jeclaa nebigu rabbi uu jeclaa sala allahu alay slam eh, muusena ilaahay baa la hadlo hadalkii ilahay buu maqlay lakiin hadalkaasi ayoha ikhwa akhawaat yani technically eh, ma ma toosna sababta aan u toosnayn waxa weeyaan oon u qumanaynin dee horta awalan nebi maxamed sala allahu alay slam la wadaagaa nebiyullahi ibraahim dhinaca khaliilnimada wuu la wadaagaa oo nebi maxamed waa khaliiluraxmaan waa kii noo sheegay nebigu sala alla alay slam yidhi ilaahay baa khaliil iga dhigtay siduu nebi ibraahimba uu khaliil uga dhigtay khiladuna yani khaliilnimadaasina waa martabad yacni ka sarraysa xabiibnimada waayo dee xabiibnimada dad badan baa uu ilaahay u jeceliya ilahay mutaqiintuu jeceliyo muxsiniintuu jeceliyo waa kaasi laakiin ilaahay caza wajalla khalqigiisa intaynu naqaano sida laynoo sheegay xadiiskiio maalinka maalinka maanta laynoogu sheegay waxa weeyaan waa nebi moxamed sala alla alay salam iyo nebi ibraahim oo keliya ayaa khaliil uu ilaahay subxana wa tacala uu ka dhigtay cid kaloo la wadaagto laynoo sheegay dhinaca shareecadu ma naqaano waa labadaa nebi un weeyaan nebina moxamed sala allahu alay slam iyo nebiyullahi ibrahim calayhi salaam ayuu ilaahay khaliil ka dhigtay marka nebi ibraahim waa khaliiluraxmaan wakadalika rasuulullahi sala allahu aleyh wasalam maxamed isna waa khaliiluraxmaan weeyaan marka nebiyullahi ibraahim darajadaasi wanaagsan ee xabiibnimada ka sarraysa waa uu la wadaagaa nebiyullahi marka ayaan la odhan nebillahi maxamed sal slam waa xabiiburaxmaan laakiin khaliiluraxmaan maaha waayo khaliilnimada ayaa xabiibnimada ka sarraysa sida culimada ay sharxeen waayo khaliilnimadu waa maxabo zaa'ida iyo cilaaqo zaa'ida oo ka sarraysa kana xoogan in xabiibnimada dhinaca la hadalka uu ilaahay nebi muuse la hadlay dee nebi maxamed ba ilahay subxana wa tacaala uu la hadlo waxayn inagan leh salaada ilaahay caza wajalla fii leylati almicraaj nabiyullaahi moxamed sala allahu alay slam wuxuu ugu waajibiyey oo ugu farad yeelay biduuni waasita isagaa kula hadlay taasi waa qodobka ugu horreeya salaada in cibaadada salaadu cibaadooyinka kale ay kaga duwan tahay qodobka labaad ee ay salaadu kaga duwan tahay cibaadooyinka kale waxa ay tahay iyana ilaahay subxaanaه wa tacaala faradahaa calayhi fii aclىa makaanin yasilu ilayhi bashar faradaha allahu calayhi ilaahay subxana wa tacaala nebi maxamed wuxuu salaada ku farad yeelay fii aclىa makaanin yasilu ilayhi bashar meesha ugu sarraysay ee bila-aadan u gaadhay ayuu isagoo nebi maxamed meeshaa u joogo ah, ayuu ilaahay subxana wa tacaala uu salaada u ku farad yeelay dabcan waxa weeyaan eh, maanta waxaa laga hadlaa yacni bili-aadmigu dayxay gaadheen iyo mars baa loo diray eh, eh, maxay iyo waxa weeyaan bili-aadamku waxay ku meeraysanayaan waa waxa weeyaan waa intan inugu soo dhowey ma garanaysaa xitaa samaa dunyada aan ka baxsanayn weliba samaa dunyaana aanay meel fog aanay ka gaadhin ay weli dhow yihiin laakiin nabiy llahi moxamed sala allahu alay isagoo jooga fii leylati almicraaj fii aclىa makaanin yasilu ilayhi bashar ayuu ilahi subxana wa tacaala salaada iyo cibaadadaasi cadiimka ilahi jala wacala nabiy lahi maxad sal slam uu ku faradeelay waana waa waa fii leylat lmicraaj si aad ogtiina ayuha ikhwa akhwaat micraajkaasi waa waxyaabaha uu ilaahay nebiyullaahi maxamed sal ly slam uu ku sharifay ee uu ku karaameeyey ee isaga lagu gaar yeelay sala allahu calayh qodobka saddexaad ee ay cibaadada salaadu cibaadooyinka kale ay kaga duwan tahay ayuha ikhwa alakhawaat iyana waxa weeyaan inuu ilaahay caza wajalla nebigiisa sala allahu alay wasalam salaadani faradahaa calayhi fi ashrafi leylatin kaanat lirasuuli illahi sala allahu alay slam fii ashrafi leylatin kaanat lirasuuli illahi sal ly slam waxaa nebiga lagu farad yeelay salaada habeenkii habeenadiisa oo dhan ugu qiimo badnaa ugu qaayo weynaa ugu qaalisanaa ugu fadli badnaa wa leylat lmicraaj nebiga sala allah alay slam ma soo marin habeen habeenkaa ka sharaf badani waa habeenkii yacni israaga ahdana haddana micraajka waa habeenkii ilaahay subxana wa tacala ula hadlay marka taasina waxay kutusaysaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala farad yeelidda cibaadadaasi salaada habeenkaasi nebiga yacni in lagu farad yeelo loo doortay oo ah habeenkii habeenimad habeenada xayaatadiisa iyo noloshiisa ugu fadli badnayd waay qodobka afraad ee cibaadada salaadu ay cibaadooyinka kaga duwan tahay ayuha alikhwa walakhawaat iyana waxa weeye ilaahay subxana wa tacaala nabigiisa salaado badan oo konton salaadooda ah ayuu ugu horrayntii nebiga ayuu ku farad yeelay haddana waad ogtiin qisada habeenkii micraajka ee nebi muuse markuu nebigu la kulmay uu kala hadlay haddana nabigu ilaahay subxana wa taala uu ku noqday rabbigii caza wajalla laakiin ugu dambayntii kontankii salaadood waxaa looga dhigay oo loogaga takhfiifiyey shan salaadood marka konton salaadood baa awalan lagu farad yeelay laakiin waa la takhfiifiyo shan baa looga dhigay ilaahay subxana wa tacala nebiga uga dhigay inagana laynagu naxariistay laakiin waxa weeyaan waa shan salaadood filcamali samaynta la samaynaya la tukanayaa waa shan salaadood walaakin fi ljri wthawaab waa konton salaadood weeyaan camal ahaan waa shan salaadood laakiin fi ljri wathawaab ajarka iyo thawaabka aad ka helaysaa waa konton salaadood weeyaan ayaa iqwal akhawaad waxay culimmadu ay tilmaameen faa'iide aad iyo aad u qiimo badan oo la doonayo in laga fikiro la fahmo faa'iidadaas waxay tahay inay yidhaahdeen ilaahay subxaana wa tacaala awalan bidaayadii konton salaadood buu nebiga ku farad yeelay iyo ummadiisa taas waxay tilmaamaysaa inuu ilaahay jala wacalaa salaadan u jecel yahay cibaadadan ilahi u jecel yahy addoonka mu'minkee muwafaqae musadadkiina waa ka loo fududeeyo salaada hadduuna ilahay salaada jecleen ilahi subxana watacala konton salaadood ma farad yeeleen ugu horrayntii ah, markaa ilahay salaadii uu jecel yahay in ah, waxayna kaga gaartahay cibaadooyinka kale fadaaishaasi iyo qodobadaasi aynu soo tilmaamnay haddaan usoo noqdo ayo hel kolakhawaad mawduuca aynu ka hadlayno caawa oo ah isaguna mawduuc muhima eh, oo dabcan hadalladaan soo sheegoo dhamina waxa weyn way ku dabaqmayaan oo way khuseeyaanoo way la xidhiidhaan mawduuca ah fadliga salaada subax ama waxaan tiradaa ahmiyadda salaada subax ay leedahay salaada subax ayuha alikhwa alakhawaat yacni way ka ashtakoonaysaa muslimiintii salaadii jamaacada ayaa ragga soo xaadiraa waa yar yihiin waxaad arkaysaa yacni xaafad neighborhood ilaa soddon ilaa afar kun ilaa shan kun oo reer ay ku nool yihiin ayaa haddana waxayn salaaddii subax laba saf iyo saddex saf iyo waxaan ahayn ayaa imanaya ragga intay kalimeeyaan xaya cala alsalaa xaya cala alfalaax ayaa la maqlayaa haddana waxa weeyaan daacigaasi ilaahay jala wacalaa salaada iyo falaaxa inoogu yeedhaya ilaahay inoogu yeedhayaa waman axsanu qowlan miman dacaa ila allahi wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin weeyaan marka waxa weeyaan waman axsanu qowlan miman dacaa ila allahi wa camila saalixan xasan albasri raximah llahu tacaala waa kii waa mu'adinka weeyaan dadka salaada ugu yeedhaya ee xaya cala alsala xaya cala alfalaax ayuha lakhu alakhawaat waxaa loo baahan yahay inaynu fahamno ahamiyadda salaada waxa ay leedahay oo dad badan ay ka wahsanayaan dadku muslimiintii maanta haddii aynu isweydiino bal waxaad is usbuucii noloshaada ugu dambeeyey bishii noloshaada ugu dambeysay sanadkii noloshaada ugu dambeeyey imse jeer baad salaada subax masaajkaad ka xaadirtay amaba haddaad si kale aad u dhigto imise jeer ayay salaada subax ku dhaaftay waxaan hubaa rag badan oo muslimiina hadday taa xisaabiyaan waxa weeyaan waxaa ku soo baxaya yacni natiijo mufaaja'a natiijo mufaaja'a oo surprise wadata ayaa kusoo baxaysa su-aashaasina waa su-aal qof walbaaba isweydiiyo oo la iska xisaabiyo ah, qofka muslimkuna waa inuu waa inuu isxisaabiyo ayuha alikhwa walakhawaat yani maanta waxaad aragteen yani salafkii habeenkii intaanay seexan bay is xisaabin jireen ah, sida ninku dukaankiisa u xisaabiyo bal waxaa lagaaga baahan yay sida culimmada qaarkood iyo salafka kood ay odhan jireen naftaada u xisaabi si ka adag si aad haddaad dukaan leedahay aad dukaankaaga aada u xisaabinayso ah, kolkaasi ayl khalkhawaad yani waxaa maanta jirta in eh, eh, eh, telefoonnadan la qaato magaranaysa iphonada intaasoo app oo kala duwan baa loo samaystay waxaan u baahanay aab dadka xisaabinaya oo kuu sheegaya inta dembi eed maalintii gashay ee acmaashaadii aad samaynaysay rawaatibtii miyaad tukatay salaaddii subax miyaad masaajidka ku tukatay adkaar sabax iyo adkaar masaa miyaad miyaad akhristay aab saasoo kale aynu baahanay waayo dadki waxaynu ahay obses ku noqdeen in eh, eh, eh, salfanadii bay obses ku noqdeen marka ha looga faa'iidaysto in loo sameeyo aabis in iyo in barnaamijyo dadku ay iskaga xisaabinayaan acmaashooda iyo cilaaqada ay alle subxana wa tacaala ay la leeyihiin marka ayo likhwa alakhawaad sababaha loogu gafaayo salaada subax waxaa ka mida dhowr ta ugu horreysa waxan waa ragga oon salaada jamacada aan soo xaadirin waa mushkilad weyn ta labaad waxa weeyaan dadka xitaa guryaha ku tukada rag iyo dumarbaa oo salaada subax dib u dhiga oo maelkii oo kale ninkiiba isagoo waana masle cilmiga o aan xishood lahayn ninkoo isagoo jinaabo ka meedhanaya ama jinaabadaasi jimaaca ku asiibto ama ixtiraamba ha ku asiibtee ayaa waxa weyan qubaysigii iyo meedhashadii uu janaabada ka meedhanaya ayaa wuxuu dib u dhigayaa ilaa ay salaadii subaxee jamaacadu ay dhaafayso amaba waxa dhici kartaba iska jamaaco dhaafta eh inuu sugo ilaa inta cadceedu soo baxayso uu janaabadii ka meedho cadceedu soo baxday waqtigii salaadii subaxna isagaa ku tegey dumarka iyaga laftoodu waxa weyan qaladka ay ku dhacaan oo kamaydhashada jinaabada inay dib u dhigaan ilaa caadadu soo baxayso amaba kamaydhashada xaydka iyo caadada inay dib u dhigaan ilaa cadceedu soo baxayso shek bdilcaziz bin baas allahu tacala ayaa fataawihiisa kuwa kamid ah, saasi ku tilmaamay oo labadaba ka digay ragga uga digay inay kamaydhashada jinaabada dib uga dhigaan oy raajiyaan ilaa ay salaadii jamacadu ay dhaafayso dumarkuna ay kamaydhashada janaabada ee xaydka ay dib u dhigaan ilaa cadceedu ay soo baxayso ayuha alikhwa walakhawaat nebiga sala allahu calay wasalam wuxuu inoo sheegay axaadiis inoo tilmaamaysa fadliga ay salaadan jamaacadu ay leedahay idinku dheeraan maayo laakiin waxaan idinku dardaaraya inaad dib ugu noqotaan kitaabka riyaad saalixiin lilimaam nawowi raximah llahu tacaala sharaxyada kitaabkaa la sharxay sharaxyada ugu wanaagsan ee ugu qiimo badan siday aniga ila tahayna waxa weyan waa sharaxa fadiilaة الsheekh alcalaama alfaqih maxamed bin salix bn cuthaymiin raximah اllahu tacaala uu ku sharxay kitaabka arred saalixiinka waana lix mujaladood weeyaan kitaabkaasi ka faa'iidaysta oo akhrista imaam nawri raximah اllahu tacala kitaabkaas wuxuu ugu talagalay kitaab camal buu ugu talagalay cilmigoo keliya maaha cilmigu waa laabudda walakin laabudda min alcamali ayضa waayo cilmigaaga haddaanad ku camal falin waxa weeyaan adiga dhibbu hadhuu ku keenaya aakhiro markaasi imaam nawowi kitaabkiisaas waa kitaab yani camal buu waayo waxa weeyaan wuu ku daadihaynayaa wuu ku inintusayaa wuxuu ku inhaadhaadinayaa oo ku fahansiinayaa acmaashaadii yoomiga ahayd iyo kuwii habeenkaba si aad ilaahay subxana wa tacaala aad ugu caabudi lahayd si waafaqsan sunnihii nebiga sala allahu alayhi wasalam ayuha alakhwa akhawaat axaadiistaasi aad ka heli karto kitaabka reer saalixiinka iyo kutubta kale in xadiiskaba waxaan ugu horraysiinayaa xadiiska abu muusa alashcari radi allahu tacaala canhu nabiga ka soo wariyey walxadiisu fi saxiixayni bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waa macruufa oo ynu masaajidada iyo wacaadda iyo mashaayikhda aynu ka maqalo nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi man salla albardayn dakhala aljanna oo waxaa loola jeedaa sida imaam nawowi laftiisu uu ku fasiray waxa weeyaan waa asubxu walcasru markaa nebigu sala allahu alay slam wuxuu leeyey qofka salaada subax iyo salaada casar tukadaa dakhala aljanna jannada ayuu gelayaa waxawn waa waa ajar aada iyo aada u weyn imaam muslim baa nebiga ka soo wariyey sala allahu alay inuu nebigu yidhi lan yalija annaara axadun sallaa qabla tuluuci ashamsi wa qabla guruubiha lan yalija annaara naarta geli maayo axadun qof rajulan kaana aw imra'a ama nin ha noqdo ama ha noqotee sallaa qabla tuluuci shamsi wa qabla guruubiha tukaday qabla tuluuci shamsi wa qabla guruubiha qabla tuluuci shamsi waa fajrigii waa salaadii subax wa qabla guruubihana waxa weeyaan waa allahuma sal maxamed waa casrkii weyan marka nebigu sal ly slam wuxuu xadiiskan noogu leeyahay qof qof salaadii subax tukaday salaadii casarna tukaday naarta geli maayo labada xadiis haddii laisku geeyo haddii la kumbaangareeyo xadiiska hore ee abi muusa alashcari radi allahu tacaala canhu iyo xadiiskan kale ee nebigu sal ly slam yidhi lan yalija annaara axadun sallaa qabla tuluuci shamsi wa qabla qurubiha haddii labada xadiis laisku geeyo waxa kasoo dhex baxaaya macno waafaqsan macnaha ilaahay jala wacala ku sheegay aayadda fi suurati ali cimraan ee alla subxana wa taala uu yidhi faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljannata faqad faaz wama alxayaatu dunya ila mataacu lguruur a marka ilahi subxana wa tacaala waxa weeyaan faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljannata yani qofka naarta laga nabadgeliyo laga fogeeyo jannadana la geliyaa faqad faaz labada xadiisna labadaa macnun bay sheegayaanuun marka salaadii subax oo tukato iyo salaadii cishaha waxaan ujeedaa salaadii casar oo tukato subaxiya subaxii iyo casarkii oo tukataa waxay kuu horseedayaan oy damaan ay kuu siinayaan maxay inaad jannada gasho naartana lagaa badbaadiyo ayuha alakhwa ayatuha alkhta hadaad isweydiisaba yani adunyada ididilada ugu weynaad leedahay waa maxay yani haayadaada iyo hadafka ugu weyn ee saamiga ah ee u sareeya eed u shaqaysanaysa ilahay uga caabudinaysaa waxaan waanaad raallida ilaah hesho waa inaad jannada aad ku guuleysato si aad u geli lahayd naartana ilahay jala wacala uu kaaga magan gelin lahaa uu kaaga badbaadin lahaa ayo ikhwa akhawaat salaada casar iyo salaada subaxoo la tukadaa doomaankaasi ayay ku siinayaan in naartana aad ka nabad gasho jannadana aad maxay toley naartana aad ka badbaado jannadana aad gasho marka haddii wahsi kugu yimaado oo cabsi kugu yimaado waxaan waa inaad xusuusato maxaad u shaqaysanaysaa isxusuusi in hadafkaagu yahay hadaf sarreeya meel fog baad higsanaysaa ayo akhol akhawaat hadafkaagu adduunyadan ma aha almu'min hadafku ma aha adduunyadan adduunyadan waxaynu waa amru thaanawiya dabcan waxay mas baana saaranoo shaqo iyo caruur iyo dumar iyo magaranaysaa adduunyo in ayaa ayaa inoo taalla in adduunyada laga gaabiyo laiskuma dardaaraayo saxaabada waygoo adduunyada ka shaqaysanayo ganacsi wax walba ku jira ayay haddana ilahay caabudi jireen laakiin qofka mu'minka ninka mu'minka walaasha muslimadda ah walaalka muslimka hadafkaagu waa noqdo hadaf fog oo adduunyadanba yani ka sarreeya oo maalinkaa maanta ah inaad aakhiro adeegsanayso jundub ibnu sufyaan ayaa isaguna wuxuu soo wariyey alxadiisu fi saxiixi muslim inuu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam man salla subxa fahuwa fii dimat illaah qofka salaada subax tukadaa fa huwa fii dimat illaahi ay fii cahdihi wa amaanihi wa xifdihi taasaa culimada xadiiska sharaxday ay ku sheegeen man sala subxa fahuwa fii dimat اllahi ay fii cahdihi fii dimat اllaahi fii cahdihi wa amaanihi wa xifdihi wuxuu ku jiraa cahdiga iyo amaanka iyo ilaalinta iyo maganta ilaahay buu ku jiraa ilaahay buu magan u yahay qofka salaada subax tukada allahu akbar yani haddaad doonaysid inaad magan ilaahay u noqoto haddaad inaad xifdiga ilaahay lagu geliyo oo rabbi ku ilaaliyo salaada subax tuko nabiga ayaa sala allahu alay slam saasi inoo sheegay oo inooga warramay ayuha alikhwa alakhawaat eh, salaada subax iyo salaada cishaa oo yani iyana nebigu sala allahu alay salam eh, wuxuu inoo sheegay in eh, haddii la tukado iyaguna inay fadli leeyihiin imaam muslim raximah llahu tacaala ayaa wuxuu ku soo wariyey cuثmaan bn cafaan radi allahu canhu xadiiskuna waa xadiis xadiis la wada yaqaano dalabtu cilmi ay yaqaanaan masaajidadana in badan aad ka maqasheen reer saalixiinka marka la akhriyaayo iyo marka dadka waxwacdiya ay hadlayaan cuثmaan radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi nebigii alle sala allahu alay slam ayaa yidhi man sala alcishaaa fi jamaacatin fakaأnama qama nisfa alleyli wman sala alfajra fi jamaacatin fakaأnama sala alleyla kulah walu fiirsada xadiiskan man صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله طيب xadiiskan yani fadliga uu leeyahay eh, riwaayadaas waa riwaayada in eh, in muslim weeyaan eh, riwaayada in in ama in lafdiga atermedy raximah اllahu taعaalى ayaa iyana waxay sheegaysaa oo odhanaysa yani uu nebigu sal ly slam u lahaa macnaha lafdiga imaam termadi qofka salaada cishaai ku tukadaa jamaaco waa sidii uu habeenka kale barkii u tukanayay qofka salaada cishaai iyo salaada fajar labadaba jamaaco ku tukadaana waa qof habeenkii oo dhan tukanayay kolka ayol waxaad halkaa aad ka fahmaysaa yacni adigoo habeenkii furaashkaaga iska hurda fajrigii cishihii jamaacaad la tukatay fajrigiina waxa weeyaan waxaad la tukatay jamaaco laakiin xitaa haddaad habeenkii dhan aad iska hurdayba adigoo furaashkaaga ku jiifa oo iska raaxaysanaya ayaa haddana wuxuu ilaahay subxana wa tacaala bifadlihi wa manihi wa uu ilahay jalla wacala kuu qorayaa inaad habeenkii oo dhan aad qiyaamuleyl aad u soo jeeday ayaalkholakhawaat yacni salaada subax oo jamaaco lagu tukadaa waa arrin muhima weeyaan waa taqaanaan yani in salaada jamaacada fadligeega cabdilaahi ibni cumar radi allahu tacaala ayaa nabiga ka soo wariyay sal alla alay slam walxadiisu fi saxiixayn bukhaariya muslim baa soo wariyey wuxuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam salaatu ljamaacati afdalu min salaati alfaddi bisabcin wa cishriina daraja salaatu ljamaacati afdalu min salaati alfaddi bisabcin wa daraja salaada jamaacada ee jamaca lala tukadaa waxay ka fadli badan tahay salaada uu ninku keligii u tukado bisabcin wa cishriina daraja toddobiyo labaatan darajo ayay ayay ka fadli badan tahay kolka ayuhal akhawaat salaada jamaacadu waa la tukado ee jamaacadii masaajidka lagu tukadaa fadligeygu fadli la qiyaasi kariya maaha qofka muminkana inay ciyaar ku dhaafto maaha ayuha ikhwa akhawaat ninka muslimka ah waxa wey salaada jamaacadu ee fajriga aad tukanaysaa kun min ahli fajri min min ahli lfajri ya akhi salaaddii subax aad uga habsaamaysaa iyadoo jamaacadii ay taagantay khayrkii loo kala dheeranaayo ayuhal akh khayrka lagaaga dheerayn ha noqon ragga guryaha ku tukadaa ee ka caado dhigtay inay guryaha ay ku tukadaan waxaad ka mid noqotaa ragga meel walba ay xitaa hadday safrayaan oo hudheel ku jiraan waxa ugu horreeya ay eegaan waxa weeyaan masaajid xakuu ku yaallaa masaajidka igu dhowi waakee si aan salaada fajir aan ugu tukado salaada fajir iyana dhayl kugu dhaafin raggeega noqo ayuha alikhwa walakhawaat cumar ibn khataab radi allahu canhu ayaa waxa uu yidhi inaan salaada subax aan ku tukado jamaaco oon jamaaco la tukado ayaa axabu ilaya min an aquuma leylatan salaada subax oon jamaaco la tukado ayaa axabu ilaya min an aquuma leylatan ayaan ka jecelay inaan hameen dhan aan qiyaamileyl aan usoo tukado xataa inankiisi cabdillahi bn cumar radi allahu tacaala canhu oo min culamaai saxaaba ka mid ahaa waxaa laga soo wariyey haddii ay habeen salaada jamaacadu ay dhaafto salaada cishaa'i habeenkao dhan buu soo jeedi jiray salaada cishaai hadday jamacada ku dhaafto naftiisu magaranaysa odhan jiray seebay ay dhaafi kartaa salaadii cishaa salaadii cishuhu jamacada ay dhaafi karto oo markaa habeenkao dhan buu taajud uu soo jeedi jiray ayuha alkhawaat yani haaulaai asalaf ridwan ullahi tacaala calayhim hum saadatuna wa hum a'imatuna wa hum qaadatuna iyagaynu ku dayanna iyagaa saadadeenii ahayd iyaga inaan ku dayano weeyaan saas cibaadada awla tacaamuli jireen waxay fahmeen qiimaha camalka saalixa ah oo ah camalka aykhwad cafwan meel salo lagu gaarayo saciid bnu musayib radia tacaala canhu raximahullah ayaa waxa uu yidhi ninka shanta salaadood jamaaca ku xafida ah, ciyaar ma aha wdalikum riba wdalikum riba xusantiin xadiiska abu hurera radi allahu canhu saxix muslimka ku yaala ah, waxa weeyaan yani ribaadka la sheega waa ah, maxay waxa weeyaan waa salaadaha salaadooda ilaaliso ood waktigeega ku ilaaliso ood kaamil yeesho bikhushuucihaa ood jamaaca la tukato ayo alikhwa alakhawaat intidaaru salah bacda asalah in jamaaco lagu tukado salaaduna waxa weeyaan fadliga ayay kusii siyaadinaysaa salaaddii bay kaamil kasii dhegaysaa markaa saciid wuxuu yidhi raximah allahu tacaala qofka salaadahan shanta ah ninka salaad shantaa salaadood jamaaco ku xafida ee min ahli اljamaacaat wa min ahli masaajid noqdaa fakaأnamaa mala'a albara wاlbaxra cibaada fakaanamaa malaa albara fakaanamaa mala'a albara wاlbaxra cibaada wuxuu la mid yahay sidii qof badda iyo barrigaba cibaado ka buuxiyey ninkaasi waxa weya cibaadadiisii wuu badsaday ayuha alikhwa walakhawaat cibaadadiisii wuu badsaday marka yani salaada jamaacadu ee subaxa loogu tukanayaa waxaa loo baahan yahay ayuha alikhwa alakhawaat in dhammaanteenba aynu aad iyo aad aynu ugu dadaalo <clears throat> nebigu sala allahu alay wasalam waa kii xadiiska ku yidhi xadiiskii abu hurera wa xadiis fi saxiixayn walow yaclamuuna maa fi lcatamati wاlصubxi laatowhumaa walow xabwa hadday og yihiin walow yaclamuuna maa fi alcatamati wasubx alcatama yani eh, waa cishaha weeyaan subxina waa fajrigii ah, o kama qaala nebiy sal ly slam marka wuxuu nebigu leeyahay haddii ay og yihiin fadliga salaada cishaha low yaclamuuna maa fi alcatama oo ah salaaddii cishaaye iyo salaada subax ajriga ay leeyihiin iyadoo jamaaco lagu tukadaa la atowhumaa walow xabwa xitaa haddii sida keliya ay ku iman karaan ay tahay inay gurguurtaan sidaa carruurtu ay u gurguurato way soo gurguuran lahaayeen oo jamaacada salaada cishaha iyo salaada fajriga way iman lahayn salaada subax wuxuu nebigu sal ly slam u yidhi min xadiisi abi hurayra xadiiskuna waa fi saxiix ahqalu salaati cala almunaafiqiin salaatu alcishaai wa salaatu alfajri ahqalu salaati cala almunaafiqiin salaadaha ugu culus munaafiqiintu waa salaada cishaha iyo salaada fajriga weeyaan waay waxa weeyaan sidaa culimadu yidhahdeen xilligii nebiga sala allahu alay waslam ayuha alikhwa alakhawaat dee dabcan in leydharhkan iyo iftiinkan muu jirin markaa way dhuuman jireen la garan maayo qofka joogiyo iyo qofka iyo qofka maqan saa aawadeed ayaa waxaa loo baahan yahay yacni in sifadaasi munaafiqnimada aad iska fogeyso walidalika cabdillahi bn cumar radi allahu tacaala canhu laftiisa wuxuu yidhi kunaa idaa faqadna rajula fi lfajri waalcishaa asa'naa bihi dan haddaanu qofka salaada cishaai iyo salaada fajar jamacadna aanu ka weyno waxa weeyaan male aan wanaagsanen baanu ka malays ayaanu ka malaysan jirnay asa'naa bihi dan male aan wanaagsaneen ayaanu ka malaysan jirnay waayo nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa yidhi ahqalu salaati cala almunaafiqiin salaada ugu adag munaafiqiintu waxa weeyaan ee ugu culayska badani waa salaada cishaha iyo salaada fajr weeyaan wuxuu ku daray nebigu sala allahu alay slam uu yidhi walow yaclamuuna maa fiihima la atowhuma walow xabwa hadday ogyihiin fadliga salaada cishaha iyo salaada subax ay leeyihiin <clears throat> xitaa waxay ku iman lahaayeen buu nebigu sala allahu aleyh wasalam yidhi guurguurad bay ku iman lahaayeen markaasi ayo kholkhawaad yani axaadiistaas waxay noo tilmaamayaan <clears throat> fadliga ay salaada subax ay leedahay Eh, inuu jannadii ay ku horseydayso in in magan ilaahay ay ku siinayso in naartii ay kaa nabadgelinayso ayuha kholkhawaad maalinka maanta ah <clears throat> eh, waxa ay ku siyaadinaysaa oo kale in fadliga faraha badan aynu soo sheegnay inay ku siinayso waxaan kusoo gabagabeynaya ayuha kholkhawaad xadiis cadiima oo nabiga sala allahu alay wasalam waxaa kasoo wariyey jariir ibnu cabdillahi albajaliy radi allahu canhu xadiiskana wuxuu bushaaro weyn u yahay qof waloo mu'mina muslima oo salaada subax iyo salaada cishaayi waxaan ujeedaa salaada subax iyo salaada casar waqtigaygii ku tukanaya waa bishaara weeyaan ah, waa xadiis cadiima ah. qof walba oo muslin ah oo xafido salaada casar iyo salaada subaxa bishaaro weyn uu nebigu ugu bishaaraynayo iyo jaa-iso weyn oo dadka salaada subax iyo salaada casar ilaaliya ilahi subxana wa tacala ugu ballan qaaday jariir bn cabdillaahi bn bajaliil radi allahu tacaala canhu waxa uu yidhi kunaa cinda nabiyi sala allahu alayhi wasalam fanadara ila alqamari leylata albadr faqaala inakum satarawna rabbakum kamaa tarawna hada alqamar laa tudaamuuna fii ru'yatihi fain istatactum an laa tuqlabuu calaa salaatin qabla tuluuci ashamsi wa qabla guruubiha fafcaluu allah xadiiskan ayuha lkwa alkhawaat wuxuu xambaarsan yahy bishaaro weyn buu xambaarsan yahy jariir wuxuu yidhi radi allahu tacaala canhu kunaa cinda nabiyi sala allahu alay waslam nebiga ayaanu la fadhinay oo nebiga ayaanu la joognay ah fa nadara ila alqamari leylata albadri dayaxa ayuu nebigu sala allahu alayhi wasalam uu eegay oo uu fiiriyey fii leylat albadr leylat albadrna sidaa lafdi kale lagu sheegay waxa weeyaan waa habeenka afariyo tobnaad dayaxoo afar iyo toban oo sidaa u weyn ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam fa nadara ila alqamari fii leylat albadri dayaxa intuu eegay ayuu yidhi inakum satarawna rabbakum kamaa tarawna hada alqamar waxaad rabbigiin aad arki doontaan maalinta qiyaamaha fii jannaati naciim ilaahay subxana wa tacaala dhammaanteenba iyo waalidiinteenna iyo axbaabteenna iyo duriyaadkeenna iyo carruurteenna iyo dumarkeennaba ilaahay jalla wacalaa haynaga dhigo dadka mo yacni meeshaasi soo xaadiraaya fii jannaati naciim uu ilaahay caza wajalla ugu mannaysanaayo inay wejigiisa eegaan inakum satarawna rabbakum kamaa tarawna hada alqamar laa tudaamuuna fii ru'yatihi nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi rabbigiin waxaad arki doontaan subxaanahu wa tacaala kamaa tarawna hada alqamar rabbigiin waxaad arki doontaan kamaa tarawna hada alqamar sidaad dayaxaasi aad u aragtaan laa tudaamuuna fii ru'yatihi iyadoo araggaada ilaahay subxaana wa tacaala aad arkaysaan aanay idinku haleeleyn mashaqo iyo tacib iyo dhib aanay idinku haleeleyn culimmada ayuhalkha walkhawaad waxay yidhaahdeen labada ru'yo ayaa laysku shabahayaa laakiin ilaahay subxana wa tacaala qamarka iyo dayaxa laguma laguma shabahayo ilahay subxana wa tacaala qamarka lamid ahaa laysa ka milihi shay wa huwa samiicu lbasiir ayuha lkha walkhawaat inakum satarawna rabbakum kamaa tarawna hada alqamar marka sida aad dayaxaasi aad u aragtaan ila waa ka nebigu sal ly slam laa tudaamuuna fii ru'yatihi maa macnaa laa tudaamuuna fii ru'yatihi waxa weeyaan waa dhib iyo mashaqo iyo tacab idinku haleeli maayo oo labada indhood ee wejiga idinkaga yaallaa ayaad ilaahay subxaana wa tacaala aad ku arkaysaan laa tudaamuuna fii ru'yatihi marka ru'yada ayaa ru'yada lagu shabahayaa oo sidaad dayaxa u aragtaan baad ilaahay u arkaysaan laakiin ilaahay subxana wa tacaala dayaxa laguma shabahayo laysa ka milihi shay ilahay wax la midi ma jiro marka ayr akhawaad nebigu sala allahu alay slam wuxuu yihi fain istatactum an laa tuqlabuu calaa salaatin qabla tuluuci shamsi wa qabla guruubiha fafcaluu marka labada salaadood laynagu dhiirinayo waxa weeye waa salaada qabla tuluuci shamsi wa qabla guruubiha waa salaada subax iyo salaada casar weeyaan saa aawadeed ayay culimmadu waxay yidhahdeen ayuha alikhwa walakhawaat salaada casar oo la tukado iyo salaada subax oo la tukadaa waxay sabab u yihiin in alla jala wacala subxaana wa tacaala la arko maalinta qiyaamaha fii jannaati naciim ah, lagu arko u fiirsa akhwaan ikhwaani salaada casar iyo salaada subax weyni badan bay leeyihiin waayo ayuha alikhwa alakhawaat yani nebigu waa kii yidhi xadiiska abu muusa alashcariyi man salla albardayn dakhala aljanna albardayn waayo salaada casar waxaa la tukadaa xilliga maalinta ugu qabow oo waxa waa maalinta inteeda dambe weeyaan salaada subaxna waxaa la tukadaa habeenka xilliga ugu qabow oo waa habeenka intiisa dambe salaada subax iyo salaada casar xadiiskan jariir cabdillaahi albajali radi allahu tacaala canhu ayakwa masaladaasi inay qulubteenna marna ka baxda maaha ayha alakh wa ayat haddaad jeceshay ilaahay araggiisa haddaad u muraaqoonayso inaad rabbiga aad aragto salafkuna waxay odhan jireen wallaahi maa taabat aljannatu ila biru'yati wajhi illaahi subxaanahu wa tacaala oo naciimka jannada ee yaallaa qusuurteeda iyo xuurteeda iyo anhaarteedu waxa weeyan waxaa intaba ka wada sarraysa ayo alikhwa alakhawaat ilaahay jala wacalaa aragga wejigiisa la arkayo kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun kuwaasi ilaahay subxaana wa tacaala in argiisa laga xijaabayo imaam shaafici raximah llahu tacala wuxuu aayaddaasi kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun u daliishaday wuxuu yidhi haddii kuwan gaalada ah ilaahay subxaana wa tacaala laga xijaabay inay arkaan waxay aayaddu daliilu tahay inay muuminiintu ilahay subxana wa tacaala ay arkayaan kolka ayol khawaad yani mar walba oo hasi kaa galo salaada subax warniyo mar walba aad ka caajisto oad naftaada caajis ka dareento imaatinka salaada subax aad imanayso waxaad xusuusataa inuu jiri doo inay jiri doonto maalin oo ilaahay subxaana wa tacaala muuminiinta uu soo ururin doono fii jannaati naciim oo ilaahay subxaana wa tacaala ay arki doonaan ya lahaa min nicma yaa lahaa min thaman yaa lahu min hawaab wa yaa lahu min fadl ayuha alikhwa alakhawaat naciimka intaa leeg in waxaanu ilaahay subxana wa tacaala biasmaai alxusna wa sifaati alculaa aynu ku weydiisanaynaa inaanu ilaahay jala wacala aanu inaga qadin oo ilaahay subxana wa tacala inaga dhigo dadka maalintaasi weyn iyo mowqifkaasi cadiimka fii jannaati cadn wa fii jannaati naciim uu ilaahay subxana wa tacala naciimkaa weyn uu siinaayo marka khaasatan raggaan la hadlaya wax walba waa inaad fudaysato wax walba waa inaad dhinac iska dhigto si aad u noqoto min ahli lfajri a maca aljamaaca inaad ka mid noqoto e, naciimkaasi weyn ayuu ilaahay ugu ballan qaaday addoomihiisa saalixiinta ah xaqiiqatanna xadiiskaasi wax weyn weyn weyn weyn weyn ayuu inoo tilmaamayaa qofkii inuun la dhiirin gelin lahaa xadiiskaasi wuu dhiiri gelinayaa qofkii in uun muraaqo u baahan xadiiskaasi muraaqo ayuu gelinayaa qofkii in shawquun u baahan oo inuu shawq u galo ilaahay araggiisa caza wajal xadiiskaasi ayaa nagaga filan fadliga salaada subax iyo fadliga salaada casarna xadiiskaasi ayaa nagaga filan oo akhiiran waxaan doonayaa inaan tilmaamo xadiiskaasi jariir bn cabdillahi albajali radi allahu tacaala canhu wuxuu ka mid yahay waa xadiis saxaabo badan ay soo wariyeen axaadiiska asalaf ahlusunna waljamaaca ay u daliishadeen ihbaat ru'ya ay u sugeen in mu'miniintu ay rabbigood subxaana wa tacaala qiyaamaha fii jannaati naciim ay alla caza wajal ay arkayaan taasi caqiidaha ku noqoto oo sidaa u aamin in mu'miniintu ilaahay subxana wa tacala rabbigood ay arkayaan hana ka mid noqon kuwa dafiray ru'yada dawaaifta mubtadica sida muctazilada ilahay subxana wa tacala hanugu anfaco waxaanu nidhi awalan wa akhiiran walaalaha muslimiintana ha ku anfaco ilahina subxana wa tacala waxaan weydiisanaa sidqi iyo ikhlaas iyo inuu ilaahay subxana wa tacala naga ilaaliyo riyaa iyo istus waxaanu leenahay inu dadka aanu ku waaninana inaanu ilowno ayaanu ilahay subxana wa tacala ka magan annaguna aanu noqonno kuwa ugu deg deg badan inay ku camal falaan wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi